wixii ka dambeeyena waxa kordhay iclaamka reer galbeed wuxuu abuuray oo la yidhahda islamphobia phobos af turkiga waxaa la yidhaahdaa waa khawf laa shucuuri hayru mubarar waa qofkoo iska cabsanaya o aan garanayn sababta u cabsanayana marka islaam marka la maqlo waa laga cabsanayaa dee qof laga cabsanaya inay cid soo dhawaysanaysa maa jira mambuud baa tay dadka waaweyne waxay isweydiinaya talo goormuu qarxayaa intaad baska ka degi doonto ma nabadba kaga degi doontaa idan qof bulshadu soo dhoweynaysa ma tihid waxaana lagu shaabadeeyey wax allaaliya wixii xumo ah saa awgeed waxaynu leenahay bulshada muslimkaa ka muslim ahaan ama aqaliyaadka yurub aqaliye ku ah ama aqaliye diiniya ha noqoto ama aqaliye cirqiya ha noqote fil inta ugu badan leh waxay dareemayaan cidhiidhi siyaasadeed iyo mid thaqaafadeed kaljar iyo mid dhaqaalaba waxaana cidhiidhigaasi ku hayaa tirsaana iclaamiya kabiira oo dakhma iclaam ama miidiya aada u xoog badan oo dadka tawjiihiya iyo nidaam tacliimiya oo qasaba oo la dhigto oo mustamiroo qofku min xadaana ama kindergaadho laga bilaabo ilaa iyo kor uu soconaya ama ilaa tobanka sane ama sagaalka sane ugu horeeya qasaba qaanuun nidaamkaoo dhan xadida oo wax kastoo aad kor u qaado qaanuun baa ka yaalla waddanna aan qaanuunkooda weli bislayn baa joogtaan laakiin meesha xataa magacaa qaanuun ka yaalla markaasaa lagu odhanaya magacyadaa lama bixi kartid oo waa family name isku waa haddaad magacaa beddelayso dadka magacaaloo dhan baad ka codsanaysaa inaad eh, waddannada qaarkood taas magacaaga beddel sharcigu ogolaya inaad bedesho laakiin family namekaad u guurayso cidda lahoo dhan maala aniga mustafa axad ismaaciil haaruun baa la ydhaahaa haddaan is idhaahdaa haaruun bedel waxaa la odhanaya waa in la iclaamiyaa haaruun dadka watoo dham inay ogolyiin inaad ku soo biirto marka labaadna lacag baad u celinaysaa qobla walba inaan la boqoliyo konton karowna siiyaa oo magacaasi eh, yani wax kasta system wax kasta qaanuun baa ka yaala marka jawaanib alxayaat oo dhammi sibay u qaabaysanta u taalla bulshada markaa muslimka ee mujtamacaadkan la nooli cadaadisyada iyo cidhiidhyada ugu badan bay la kulmaan oo runtii jiritaankooda iyo huwiyadooda identity baadisoocooda ama aqoonsigooda nololeed tirtiraya xagu ka imanaya waxa kan qorayada qaarkood ay rag qoreen qoreenba waxay yidhaahdaan afar ah, eray baa kulmin kara aliddihaad waaltamyiiz waaltadyiiq waalistibzaas bay yidhaahdaan afartaa eray ayaa ragga qaar wax qoraa leeyihin waa lagu kulmin karaa waa cadaadis iyo midabsooc iyo cidhiidhin iyo istibzaas qofka oo la kiciyo laga cadhaysiiyo waxaan waxuu ka cadhoodo tiro badan lagu sameeyo maalan tusaalayaal idin siiyo waa ogtiinoo shacairta islaamiga qaybo ka mid waa mamnuuc maalan wadanno badan oo yurub ka midi ah waxay mamnuuceen niqaab gabadhu inay isniqaabta waddano badan baa qaanuunkooda ku daray inuu mamnuuc yahay yurub in general xijaabka waxay u haystaan inuu yahay isticbaad lilmara gabadhan inaad gumaysato hadday xijaabantay dadka la gumaystay inay ka mid tahay bay qaadanayaan eh, madaxweyne madaxweyneyaashoodii ra-iisul wasaareyaashoodii ka mid a ku khudbadaynayay marnaba duwalka horu maray inuu xijaab aqbalaa wax macquula maaha saarkuusi khudbadiisii bay ku jirtay sida muslimka looga cabsi qabo ee laysaga fogeynayo maalan qolyahan gaaluumbada qaada statistiska qaada ayaa switzerland waa wadanada ugu nabadgelyo badan dunida lagu tilmaamaa switzerland bay ka qaadeen statistics sheegaya ma loo ma la mamnuucaa muslimiintu masaajidda inay minaarad ka taagaan boqolkiiba toddobiyo konton baa yidhi haa minaarad dambe waynaan waddanka laga taagin haddaba wadannada dimuqraadiga ah minaaro dambe waa inaan waddanka laga taagin qaanuuniniyana waa la mamnuucay iyadoo switzerland ay degayiin afar boqoloo kun oo qof oo muslimi afar boqol oo kun oo muslimaa degan oo intooda badan ama yurubiyana yuguslaafiyadii hore burburtay bosniya iyo dhulkaasi dhulkii burburay yuguslaafiya la iska odhan jiray ama turkiga ka yimi baa degan waxyaabaha istifzaaska samaynaya waxaa ka mid a dhaqanku siduu yaallo maalan ninka muslimka markuu yidhaahdo gabadha ma salaamo ama gabadha muslimadii markay tidhaahda nin ma salaamo waa critical baa wadannada qaarkood laga dhigaya iclaamka in lagugu qoraa bay u dhowdahay shaqada in lagaa eryaa bay u dhowdahay dhakhtarkaad u timi ama dhakhtaraddaad u timi tidhi ku gacan qaadi maayo inaanay kuba dawe yacni waa wax ahaan waa wax fudud qof bini aadama inaad halkaas ka salaantaan laakiin ku gacan qaadi maayo haddaad tidhaahda gabadh ama gabadh ay ninku tidhahda ku gacan qaadi maayo waa mushkilad cidhiidhi inta eleven sebtembar dhacday in masaajidda iyo maraakista islaamiga ah la muraaqabeeyo inay yurub xoogaysato dadka qaxoontiga ama midabka muslimka ama diimaha ka soo horjeeda waa axsaabta ay yidhaahdaan midigta fog olmost yurub hadda waxa ugu badane xukuma waa axzaabta fog axzaab hadda bilaabantay oo haddana baarlamaanka ku xooga ama wadanada qaarkood ra wasaaraha wasaarahabaa leh xisbiga ugu xoogganba leh oo wixii islaamu nusbo sheegto oo dhan ka soo jeeda waa tamyiis laysku samaynaya xagga shaqada oo maalan ururka dowladda maraykan leedahay waa lajna ka mida lajaanta dowladdu leedahay lajna takafo furas ilcamal baa la ydhaha waxay ilaalisaa furasulcamal in dadku u siman yahay fursadda shaqo si siman in dadka loogu bandhigo aan la kala soocin waa lajna xukuumiya ayaa waxay soo saartay taqriir odhanaya muslimka iyo wixii carab sheegtaa xataa khayru muslimna ha noqdee muslim iyo carab ziyaado xooga oo ah in la cunsiradaynayo ay dareemayaan meelaha shaqada sanawaadkii dambe bay ku leeyihin waa lajnadii dowladda tilmaamaysa sebtembar wixii ka dambeeyey mudaayaqaadku masaajidda oo de waa aragtay masaajidda qaarkood in hub lala galoo la laayey dadkii ku jiray amase derbiyadooda lagu faygaro erayo nacaybo karaahiyo tilmaamaya lagu dhigo amase dhalooyin iyo wax lagu tuuro oo la jajabiyo ama waraaqa loo soo diro laleeyahay waa lagaa takhallusayaa ilaa iyo amaqlisaan waraaqa in loo diray xataa kongareska tii gashay gabadhii soomaaliyeed ee ilhaana kongareska gashay xataa hanjabaadda iyadaa loo diray dee qofka kongareska ku jira haddii loo hanjabayo inta ka hooseysa maxaad u malaynaysa inta meelaha hoose degan iyagu maxay dareemi karaan iyo qaanuunka irhaabigoo sidii la doono loogu xukumi karo siiba jawaanibta maaliga ah oo maalan hay-adka islaamiga ee ama taakulaynta ama samafalka ama caawimada ama waxaa samayn jiray nidaamkaasi wuu xidhxidhay oo waxaa la yidhi irhaab baa lacag siinaysaa bale wuxuu akhiiran saameeyey xawaaladii soomaaliyeed oola qofkii hooyadii labada boqol oo dollar u dirayay meeshuu marin lahaa xawaaladdu lacagtaa kaa qabata xaggay marinaysaa bangiyadii diide transfer ma jiro meel la mariyaa lala ayay waa mashkilo taagan waxaa ka muuqata ra'yiga galbeed siday tv-ga iyo raadiyowga iyo miidiyaha iyo ay dacayaadka u wadaan sinac ra'yi ra'yiga bini aadamka sidaa loo bedelayo maalan almaniya germany ayay statistics waxay ka qaadeen laba kun iyo afar boqoloo qof baa la weydiiyey muslimiinta dowrulcibaadahooda ma lagu cidhiidhiyaa xoriyat alcibaada muslimiinta ma masiid min alquyuud ma la saaraa xerar badanoo cadaadinaya boqolkiiba siddeed iyo konton baa jarmalka galbeed yidhi haa jarmalka barina isagu wuu kasii cusuraysayayba boqolkiiba shan iyo toddobaatan boint seben weliba ayaa yidhi ha la cadaadiyo waxaasi waxa ay tilmaamayaan ururaa soo baxay leh kutaabka qur oo intay meel cidlaa isla taagaan kanais horteeda ama kitaab qur-aanoo la gubayo maraykan baa lagu gubay yurub baa lagu gubay waxaa jira xamlaadkaasi masaajidda qaarkood dadka lagu dhaawacay ama wax lagu la yeeleeyey iclaamkana isagu wuxuu u badan yahay waagii baryaba in muslim la dacaydaynay ay ku qorantay ama nebi maxamed oo wax laga sheegaya ama diinta wax laga sheegaya ama wax la mid ah ama system karaahiye colaadii ay ku jirto aada ugu jira ama isdira iyo xaqiraada ay ku badan tahay taa macnaheedu maaha reer galbeedkao dhamm inay waalan yihiin quwa siyaasiya waxaa laga yaabaa intooda badan inay quwa caaqila yihiin dad waxgaradayna yihiin dad u arkaya qaxuntiga inay dantooda u qaateenoo waddanka uga shaqeeyaan ay yihiin laakiin siyaasiyiinta dee ra'yul caamka haddana kama hor iman karo oo mashaakilka taagan baa wuxuu yahay qofkan suuqa jooga footaynaya oo xisbiga ugu ridaya nimanka siyaasiyiintii waxay arkayaan dhaqaalaha waddanku iyo dowladnimadu waddanku inay u baahan tahay dadkan inay qaataan laakiin axsaabtii cunsuriyiinta iyaguna dhanka kale waxay akhrinayaan weerar baa lagu yahay diintiinni kaljarkiinnii afkiinni dhaqankiinnii waxaa la rabaa meesha tan in balli yaroo muslima laga asaaso saa daraaddeed shacabkii waa la baqogelayey sababta awgeed bay axsaabta reer yamiinka ah ee u soo baxayaan oo dee bay waxa kan ku akhrinayaan marka quwa caaqila way jirtaa laakiin haddana kama hortegi karto wax badan oo uu e, shacabka lagu buufiyey ama see loo akhriyey wadanada reer galbeedkuna ma wada sinna waa kala wada gedisan yihin intaa waxaa raacda intaas waa duquud khaarijiya intaa waxaa raacda tamardarida muslimiinta oo kow dadka muslimka meesha tegey tacadud almadaahibi walintimaa'aati alcirqiya waaljugraafiya waallugawiya muslimka meesha tegey waa kala cirqiyaal usushooda isku mid maaha isku af kuma hadlaan isma fahmaan madaahib fiqiyoo kala gedisan bay sitaan ama madaahib caqadiyoo kala gedisan hal tusaalaan ku siinayaa dunida muslimkee kale ka kaalay soomaaliya way burburtay laakiin rabshaduhu waxay yaraadeen markii reer weliba meeshii uu dhashay qabtay meeshii aad u dhalatay markaad joogto dee tolkaabaa joogo inta badan waa iswaafaqaysaa soomaaliya nabaddeedu inta badan iminka saasay ku salaysan tahay maadaama sadhexgalkii uu yaraaday cid waliba meesha ay u dhalatay joogto nin waliba halkiisu boqor iskaga iyo iska joogaa soomaalida yurub joogta soomaalidaa kala la daadatay ka waran haddii inta la kaxeeye hal masaajid laysugu geeyo laydhaa halkan baa wada leedahin ama hal jaaliyad baa wada leedihin oo midi soomaali weyn raadinayo oo midi somaliland raadinayo oo midi etoobiya ka yimo meel kale u wado oo midi koonf shanta soomaaliyeed ee la sheegi jiray shantuba ay meel qura wada joogaan oo laga yaabo maalinba meelbaa dagaal ka dhacaya safalowalkan ragga ku jirunbaaba ishayaa oo lacagta dira waa odayadan safalowalka ku tukanaya dagaal kastoo soomaaliya ka dhaca kuwan baa lacagta diraa waa mashkilad kale maxaad umalaynaysaa markaa acraaqdii muslimiinta oo dhan kuwii ciraaq isku soo dilaa jooga kuwii suuriya isku soo dilaa jooga kuwii masar isku soo dilaa meel kasta intii isku soo dishay baa soo yaacdo meesha isugu timi isku af ma wataan firaqa iyo caqaa'idda soomaalidu dee may aqooninoo shaaficiye oo iska caynkaasunba iska ahaayeen marka xaggeer la ysugu tago wax walba waaba laysku hayaaba wax walba oo dadku marar badan baad soconaysa war miyaan dadka wax ka dhaxaynin taasi waxay keentay dacfi badan oo iyaguna maaha dad isku xidhan oo iscaabi'i kara ama wax iska caabi'i kara maalinta ilmo soomaaliyeed la qaatay ilmo soomaaliyeed baa la qaataa la lakiin kuwa kale dee ilmo soomaaliyeed oo la qaatay wax dani kagama jirto maalinta ilmo bakistaniya la qaatay waa ilmo bakistaniya la qaatay kuwa kale wax dani kagama jirto intaa waxaa ka daran dowladaha muslimkuna iyagaaba aqaliyaadkaa kasii liito uma hadli karaan dee ma dowlad muslima odhan karta dadka muslimiinta yurub jooga waxaan idinka codsananaa xuquuqdooda ina lisaan kuway maamulayeen bay xaqooda ilaalin waayeen ama kuwa maqan bay xaqooda la ilaalinaya waa waxaan jirinayana markaa qora ku odhanaysa mayaan sacuudigu u hadlin ama dowlad waliba intii joogtay tumaysaaye ma inta ka firdhatay bay u doodaysaa xagganna ma jiro duwal islaamiya lagaga haybaysanayo ama u hadlaya ama wax ka odhanaya ma jiro intaasi waa inta guud ee muslimka oo dhami wada wadaago qadaayad muslimku kala wadaagaa jira oo dhibaatooyin ka mid ah soomaalidana laga yaaba inay gaar ku sii noqoto waa mushkiladda huwiyada iyo mushkilatu luga amaan aan idhahdaa mushkilat lhuwiya oo afarta qaybood ay u qaybiyeen innaga labaa xoog inoo sii khuseeya alcaqiida wاluga huwiyadu waa aidhigii bini aadamku lahaa identitygoodii waa aqoonsigoodii adigu waxaad tahay qof muslima oo soomaaliyeed caqiide islaamiya rumaysan muctaqadku ama caqiidadu qofku nolosha wuxuu ka arkay oo dhan waa waxa maamula kownkaoo dhan waxaad ka rumaysantay aduu waxaad rumaysantahay ilaah inuu jiro dunida tan samaystay bini aadamka keenay cibaadadiisa faray aakhiro abaal marinaya janniya naari jirto waxaas adigu rumaysan tahay qofka halka ka tegay marka hore mukawanaadkiisa caqliga waxaa laga yaabaa inay waxoogaa dhammaystiran yihiin laakiin waxaad u tegaysaa bulsho aan diin kula wadaagin dhaqan kula wadaagin af kula wadaagin taariikh kula wadaagin taasi waxay keensatay wax walba in shubha lagu furo wax walba su-aal baa ka taagan waayo qofku markuu waddankiisa joogay environment ama deegaan buu ku noolaa usuusha isku waafaqsan waxaa asalkaa isku waafaqsan masalan arkaanul iimaanka waynu isku waafaqsanay ilaahay jiritaankiisa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kitaabka qur'aana malaa'igta aakhiro alqada waalqadar arkaanulislaamka lixdaa ma wax soomaaliyada ka murmayaad aragta maya markaad xaggoo tagto intaba muran buu gelayaa waayo waa multical generalism waa diimihii dunida oo dhan baa meesha taagan qofkii soomaaliyada hore odayga ahaa ee wax iska soo bartay ama waxoogaa soo akhristay waa laga yaaba inuu cabaar sii joogo ninkii awalba intaa maqlay aan wax daliile u haynin markuu tago isaga maxaa ku dhacaya intaa wuu maqlay dadkoo lena wuu ka maqlay bulshadaa isba weydiinayna u arko isna waa rumeeyey wax daliila se muu baadhin wax aqoona uma laha mid diineed mid filosofiyeed mid caqliyeed wax uu leeyo baabkaasi ku jira ma jiro waana saa dadku u badan yahay qof mutakhasisoo waxa kan si gaara u baadhay mooyaane waa iimaankaa mujmalkaee dadku u badan yahay iimaanka mujmalkaa ah, haddii muran la geliya maxaad ku difaacaysaa wax waliba u muran galo kii weynaa gartay ka yar ee inta kindan gaadhin la geliya iskuul la geliya halkaa ka soo baxay isaga maxaad ka filaysaa inuu rumaysto markaa ninka halka ka tegey ee weyni waa laga yaabaa inuu zinaysto laakiin isagoo u arkaya zinadu inay xumo u ku dhacaytay inay dembitay oo hadhowna ilaahay oga cafi socankaa maaha ila wuxuu arkaya waxaanuu sameeyey inay tahay maxay dembi dabeetana ilahay baa afis weydiinaya ka yara meesha ku kore kuleh waay ay dembi u noqotay cunadaba waa la cunaay haddii dumarka loo tago maxaa dhacaya u arka bulshadatan wadanada qaarkood iminka waxay soo rogeen wadanada qaarkood afar jirka in loogu bilaabo urunqadheerka dhigisteeda afar jirka waxaa lagu bilaabayaa caruurta meesha timi kani laba aabuu leeyey kani laba hooyuu leeyey kani aabbiyo hooyuu leeyey mataqaana waxa ah ilmo laba aabbale waligaa ma maqashay waa qoomu luud ilma raba inay korsadaan markaa registrationka marka la samaynayo iskuulka waxa la leeyay dee laba aabbuu leeyey hooyaba male isagu kanina laba hooyuu leeyey waa laba islaamoodoo wada nool yana kani aabbiyo hooyuu leeyey ilmaha carruure saa lagu soo tarbiyeeyey kalaaska kindergarden four year markuu marayo waxaan filaya ingiriiska imika twenty twentyga la bilaabayaa systemkaasu ku baranayaa wax lagu barayaa maxaad u malaynaysaa markaa dowladihii shuuciga ahaa dadka islaamnimada qasab bay kaga saarayeen sida jina iminka wado jina iminka waa turkistan sharqiya waa gobol muslim aha turkistan dhul la yidhaahdo muslimiina baa jiray bariya galbeed bay ahaayeen nineteen tiryadii meelaha kan ayay ku duuleen raashinka iyo jiniisku eh, midna turkistan qarbiya buu qabsaday midna turkistan sharqiya buu qabsaday kuwii sharqi qarbiga ahaa waa kuwa soo googo-ay bay hadda ka mid yihiin tii sharqiga ahayd china haysta china iminka laba milyan saddex milyan oo qofbuu intuu ururiyey ba kaamam lagu guro waxaa laleeyay waa la huyumanize karaynaya waa la bini aadamaynaya waxaa laga maydhayaa caqiidadiisa waxaa laga maydhayaa diintiisa waa wax kasta waa dad waaweyn haddana waxaa la rabaa in la baabi'iyo waxaasoo dhan laga maydho caalam almuslimiinna waa taageersan yihiin madaxda carabta aad arkaysaa iyadoo waxaa la samaynaya bay bilada bixinayeen taas macnaheedu waxa weeyaan waddannada shuuciga ahi dadka diinta qasab bay kaga saari jireen waddannada qarbigiise daqdi almujtamac iyo muxaasarati alfasaadi lilusra almuslima ayaa cawaamil daaqida ah min ajli tadwiib alaqaliyaati almuslima waa maxay cidhidhiga bulsheed iyo fasaadka reerkao dhan dhan walba kaga weegaarsani waa factoris keensanaya inay dadku milmaan soomaalidu hadda xawaalay soddonkii sannadoodee ugu dambeeyey xoog u tegayeen milanku muxuu sababay marka milanku wuxuu sababay in ay wax badan waayaan dad badan inuu caqiidadiisii waayo dad badani inuu u noolaado sidii yoo qof aan waxba rumaysnayn qaar waxay gaadheen inaanay waxba rumaynin meelaha facebookyada iyo waxoogaa qaylqaylinaya waa ku aragtaa qaarna waxay u nool yihiin sidii yoo aanu waxba rumaysnayn ku odhan maayo waxma rumaysni laakiin qaabku u nool yahay waa sidii oo aanu waxba rumaysnayn nidaamka tacliimiga ee meesha ka jira waa nidaam ummad waliba bulshadeeda da ah iyo xadaarada ay leedahay waxa ilaaliya sistamka waxbarasho ee waddanku leeyihi hadday caqaa'id tahay hadday afkaar tahay hadday values tahay hadday mawaasiin iyo moralis tahay akhlaaqiyaad ethegis waxaasoo dhan dad walba education systemkooda u ilaaliya education system aan intaasoo islaamiya midnaba ilaalina markaad ilmaha ku darto u ka soo baxo wuxuu noqonayaa eh, waxaa jiray nin gabyaayo filosof oo muslima oo bakistan meelaha u dhashay indiya bakistan iyo dhulkaasi markay isku jireen bakistani ahaa eh, moxamed iqbaal baa la yidhaahaa waa nin double dectorate double masterate waxaa sita eh, cambridge university iyo meelaha macallin waa hore ka nineteen o oh five kiibuu macallinka ahaa waa nin gabyaaya markaasu wuxuu ka warramayey caalam alislaami markii ay qabsadeen reer galbeedku tacliintii ay ku fardiyeen ay caalam alislaami ka dhigeen dadkii ay soo saartay iyo waxay samaynaysay wuxuu yidhi altacliimu huwa alxaamidu aladii yudiibu shakhsiyata alkaa'in alxay uma yukawinuhaa kamaa yashaa tacliintii buu yidhi waa i aisiidha lagu dhalaaliyo qofka bini aadamkee nool hadhowna loogu qaabeeyo sidii la doonayey professorkaasi wuxuu tilmaamaya educationku inuu yahay maxay icir qofka intuu dhalaaliyo wuxuu rumaysanaayo oo dhan ka soo saaro qof kale waxaa jira nin gabyaayo kaloo hindi ah akbar alilahi laabadi la yidhaahdo markaa wuxuu sawirayaa gabay sukhriya ah ayuu wuxuu ku sawirayaa tacliinku wuxuu sameeyo markaasuu wuxuu tusaale gabaygiisa ugu qaadanayaa fircoonkii masar wuxuu leeyahay alla fircoonkii tegey maxaa ceeb raacday buu tilmaamayaa fircoonkii masar maxaa ceeb raacday halkuu caruurta iyo fircoon ka yidhi de reer banu israiil wixii carruur ay dhalaan hala laayo sooma wuxuu leeyahay maxaa ceeb raacday intuu carruurta laynayay muu kulliyada u fura buu yidhi iyagoo si kale u dhintuun bay usoo bixi lahaayeene yacni iyagoo aan masri ahayn bay soo bixi lahaayeene kulliyaad baa kaga filaa buu leeyahay in in uu laayo waxay tacliimka noocaasii dhallinyaradii martay ee wax ku baratay laba qaybood bay noqdeen qaybka guulaysatay ee sii socotay ilaa jaamacada gashay qaybtaasi in badanoo ka midi tadayunkii way ka tagtay diin iyo waxaa meel bay iska dhigeen waa nin wastaran oo madow oo wax la baray qaybihii wadi kari waayeyna dib bay u soo noqdeenoo quick money bay raadiyeen lacag degdega meel laga helo ilan qofkii xirfad male waxba male classka tobnaad ama koobiyo tobnaad ama labiyo tobnaad buu dirqa kaga baxay meel kaloo uu socdaa ma jirto soomaaliguna waa iska hanweynyo mushaharkan yaree la qaataa kuma filla quick money buu raadinayaa lacag degdega meeshii laga heli lahaa lacagtii degdeg ahaydna waxay la gashay suuqa mukhaadaraadka dabeetana mukhadar iyo ijraam criminalis iyo xabsiyo ayay ku dembeeyeen qaybina caqligaa bay ku dembaysay soomaalidu waxay ka mid yihiin dadyawga ugu badan baan odhan karaa ee xabsi degan marka loo eego nisbaday waddanka ka yihiin iyo xabsiyaday intay ka yihiin waxay kaloo ka mid yihiin dadyow aada ugu badan yahay xanuunadan madaxa ku dhacaynu buufiska u bixinay markii dambe dadkan isla hadalku ku dhacay aad bay rag iyo dumarba ugu badan yahin walidaalik baa soomaali badan oo iyagu isdishaa jirta haddoo galbeedka ku nool iyagu ama tareen isu dhigay ama daaris ka soo soomaaliya maad maqasheen qof soomaalida xabad lagu dhuftay ma inuu qof meel iska soo tuuray mostly ma maqlaysid laakiin xaggoo waa caadi caadaad u maqlaysaa idan waxay dadkoodii u qaybsameen dad un identitygi ka lubay intooda badan daayartii dambe waa jiraa midharh masaajidda ku hadhay laakiin mostly ma aha haddaba yurub deegaankeedii maxaynu ka faa'idnay maxaa xuma ah maxaa sama ah aan weedho kookooban ka tilmaamo kow dhallinyaradii way luntay dhallinyaradii way luntay kuwii meesha ku dhashay intoodii badnayd way lumeen waxay u lumeen iyagu sistamkaas aa dhalaaliyey waxbarasho ee la geliyey oo aanu jirin sistem islaamiyo waxbaraya waayo sistem islaamiga ahi meel meel baa waxaa ka jira islamic schools laakiin waa qaali dadku ma wada awoodo in yarbaa carruurtooda ka bixin karta saa daraaddeed dadka inta ugu badani public schoolska carruurtoodu dhigataa laakiin ma tagaan eh, islamic schoolsku meel meesha uu ka jiro dee inta ugu badanna kama jiro ka labaad madaaristu waa sabti iyo axad xoogaa qur-aanaa la qaybsiiyaa qayb qayb qayb markuu qaybana markuu tiinayjar gaarana qur-aankana uu iska daayaa waanu ka lumaa dee qulwalla aad qaybtayna waxba ka arabi maayo inta badan waa lumayn ama jaamacaad ha galaan ama sujuunta ha galaan labaduba waa lumayn qaliilan in yar baa badbaaday qoladii dhallinyarada u badnayd ee meelaha ka carartay ee badaha ka booday ee doonyaha raacday ee wixii fidhfidhkoodu sii hadhay meesha tegayna dhafarada intay xiirteen bay suuqa galeen naaga cadcad oo qaaqaawanaya inan yaroo labaatan jira oo qaar badan yidhaahdeen carruur baanoo isku dhiibeenoo naaga cadcad oo iska qaawaniyo waxbaa la helay magaaladaa dhinac laga galay dhafarada la xirtay intii lasii socdayna salaadihii iyo cibaadaadkiiba halka dhexay kusii lumeen libiya iyo meelahan intaan la dhaafin iyo talyaaniga iyo intan dhexe iyada uu guban yahay oo waxbaanu dhaaminkii xaggaa joogay buu meesha gaadhay kadibna mostly iyana waa baabaeen een mostly waayo waxaa la geeyey dhul firida dad badan baa iyana ka lumay guryihii muslimiinta ee galbeedka joogay wax badanoo ka midi way dumeen waa laga yaaba haddii laydin weydiiyo nin waliba oday reerkooda ahaa ama hablihii reeriin ahaye meesha tegey odagii baa furay iyo islaantii baa la furay iyo waa wada maqasheenun baan u malay nin badanoo ka midi guryahaasina mostly waa dumeen kama warramaya asbaabtay u dumeen faqriguna wuu ku badan yihi faqrigu idinku waxaa laga yaabaa in isleediin war lacag bay heleen bini aadamka baahidiisu maalinba meel bay taagantah bulshaday la joogaan iyo waxa qofka laga rabo nolosha caadiga bulshada inuu ku noolaado levelkooda wuu ka hooseeyaa faqriga saasumaa lagu qiimeeyaa dee standardka meesha ka jira inaad adugu ka hooseyso dee faqiir baat matalan halka aad joogtaan waa uganda soo maaha standard baa jira standardkaa qofka ka hooseeya waxaynu odhanaynaa waa maxay waa faqiir halkoona standardka lifeka caadiga la yaqaano mostly way ka hooseeyaan waa foqora oo kuwa lacagta soo dirayo war waa boqol dollar u ka ururiya carruurta cashadoodii oo waxoogaa ka shaxaaday ama kan uu ka shaxaaday lacag ma jirto waa un qof weynoo oo waxoogaagii la yidhaa carruurta ama meelaha ku gee ama halkan ku gee intuu soo shaxaaday yararkii yidhi iska jooga aaba gurigiinna ayay u diraya iyo adeer baabaahan iyo kan baabaahan ku diray ee maaha dad hanti haysta weliba waxaa intaa u sii dheer xirfad ma leh xirfad farsamo ay ku shaqaystaan ma leh soomaaligu soomaalidu in general markaynu uga hadalno wax xirfadoo qofka soomaaligu leeyahy laba shay unbaa jira inuu wax iibiyo iyo darawal inuu gaari kaxeeyo waa labada xirfadood soomaalidu xirfad kale miyaa ku maqasheen labada xirfadood bay leeyihin xirfadda waxiibinta halkiina kan dad badan iyo waxbaaba idinka socsocday oo soomaalidaaba baamishtarka u badan baa arkayay safarka xaggaa kama socoto waayo everything combany weyn baa haysta qaanuunno aad adag oo aan kuu ogolaanayn inaad si fudud u soo gashaay oo cashuur iyo kan iyo kanina waa dul saaran yihin saa daraaddeed tijaarada soomaalidu ay meelaha ka fururtaa hoos bay u foorartaa yani waxa wey waa maqaaxi yaroo soomaaliya wax ka gada intan qaxoontiga iyaba qaxoontinimada ku yimi ayuu wax ka gadaya laakiin dad kale wax kama gadayo waa dukaan yaroo dirac iyagoo garad iibinaya iyo intii yarada soomaalidu haysatay oo intan ka gadaya marka ma aha baacmushtar u jeeda wadanka inuu wax ka iibsado si awgeed xirfadii baacmushtar ee soomaalidu lahayd yurub kama socoto siiba mana awoodi karo wax walbana kambani weyn baa haysto beesada ka faa'iidaya laakiin dee quantity iibinaya saa daraaddeed adigu haddaad soo gasho iskama kaa bixinayso iskama kaa bixinayso wax adigu aad wax ka soo saarayso maaha xirfadda labaad ee soomaaligu uu waa darawalnimo darawalnimadaasay qaarkood marka ay shaqadu bannaato yacnii markay waddanka shaqaala'aani ka dhacdo dee dadkan qoxotiga waxba shaqooyinka ugu horeeya waayo hoos buu soo dhacdaa shaqadu marka ninka cad baa shaqada soo buuxinaya markay shaqadu yara furantay iyagu kuwa sare u yaro kacayaan markaasaa waxaa kuu banaanaanaya dhulxaadhkii iyo darawalkii iyo intaasaa bannaanaanaysa xataa dhulxaadhka certificate baa loo qaataa lix bilood inaad ka baxdo intaad mafiqis ka qaadata xaadhimaysid waxay ku odhanayaan dhabarkaa ku xanuuni doonaa dhowaadna weydiinaysaa benshan iyo waxaw inaad certificatkaa seetaa system wax loo xaadaa jira hataa haddaad tiraadaaan dhulka masaxo ma suurtaga laha waa inaad eh, systemkii dhulka loo masaxayay soo barataa idan waxaan uga dan leeyahay ninka soomaaliga xirfad ma leh dadkan soomaaliyada sii yaacaya qof xirfadun lema jiro soomaaliga xirfaddiisa ama waa zero ama waa injineer iyo tabiib iyo gradeka sare gradeka sarena dee kuwoodii waddanka jooga haystaa inaad gashaa aad bay cidhiidhi u tay ama nastan suurtagal maaha weliba haddaad xaggan kala tagtay shahaadada dee muctaraf maaha marka marka horeba adiga waxaa lagugu reebayaa aqoonsiga waraaqahan aad seetiya waxaan waxba kama jirayaan waa kii waddanka ku bartay ee iyaga la soo qaatay ee shahaadadoodii sitaa waa kaaka haddana weli albaabadu ay ka xidhan yihiinoo wasta u baahanaya cid meel marisa iyo shaqadu inay xoog u furantiyo waxa wa ilaa injineeradoo dhami waxa laga yaaba inayna taxi driverska ka mid yihiin waa injineer waxaan soo qaatay laakiin markuu shaqo kale waayey waa taxi driver waa bas driver waa lorry driver waa ka saa awgeed waxa weeyaan faqriga ka bixi maysid soomaalida xaggaa joogtaa markaa waa foqoro foqoro dabaqada ugu hoosaysa bulshada ay la nool yihiin maalahaan bay ka yihiin intaasoo dhibaa waxa u raacda qurunkaay halkan kala tageen soomaalida oo qabiilkii iyo isqabsigii iyo reer hebel ma arki karadii iyo wixiina hoostay ku sitaan si awgeed waxaa laga yaabaa wax kastoo isugu yimaadaan inay isku qabsadaan inay masaajidda isku qabsadaan inay jaaliyaadka isku qabsadaan in la ydhaha ma reer hebel unbaana maamulaya meeshaa ka baxaante reer hebelkala soo gale waxaan dadka kalena loo sharxi karin xataa hadday dadka kale is ihahdaan war nimankan dhexdhexaadiya wuxu sheega waa waxaan muuqanaynin la arki maayo waxaa isku haystaa ile hoosta waxaad ka haysataa niman reer hebelaa ah meesha haystaa marka dadka kale waxaad u sheegto xataa cadi ma jiro marka problemkiina lana arki maayo hadduu dad idiin yimaado isla dhexdhexaadii problema sheegtaan muuqan maayo waana isku dhegantihin oo kala bixi maysaan kaasi waa suuradda dhabta ee meesha ka jirta bini aadamku inta badan dhibta isaga haysatuu arkaa markaasuu is idhahdaa dhibiba waa tane haddaad ka baxda malaa noloshuba badhaadha iska noqon lahayd dadkii dhulka ka tegay qaar baa dhibaato amni ka cararay qaar baa dhibaato dhaqaale ka cararay laakiin markay xaggoo tageen wixii ay moodayeen waxaan ahayn bay la kulmeen noloshu tii ay raadinayeen may noqonin de halgaba inaa tidhahdaa wada dee negative umaad akhriyaysaa bal positifkiina sheeg muxuu yahay positifka halkaa ka jira kow waxoogaagaa darawalladu soo direen ama oday afar caruura haysto afartuba dee faranji ka noqonayeen intii ay la yaryaraayeen wixii la yaraaye la siisiinaya uu ka xejiyey uu ka soo diray oo yidhi ama guraan ugu dhisayaa meeshii ama ay hooyaday guri u dhisa ama baadiye ka keena islaantii iyo magaalada geeya ama xajka geeya intaasaa maqashaan soo maaha intaasoo sidii lagu keenay ilaahay un og yahay inay xaaraantiyo inay xalaal tahayna anigu aanan aada u hubin in badanoo ka midi ah xaaraan iyo xalaal waxay noqonayso aanan aada u hubin kaasi waa jiraa qadiyadda labaad baa jiro oo ah gabadha soomaaliyeed ee muslimadda ee diinteeda ku mintiday shicaarka islaamigaa ah bay muujisay xijaabka ayaa marada weyne ay jiidayso markaa dad muslimiin oo meesha iska joogay oo hurday bay dib u kicisay xijaabku inuu dadka badh intii islaamka uun sii haysatay way ku faafiyeen intii luntay mooyaane intii xijaabka adkaysatay dee awal lama aqoon gabadh muslimadoo xijaabanidi waddanka kama jirin ta ugu badan baa khimaar yar ay madaxa ku xidhay iyo shaadhii surwaal sidatay laakiin qoladan marada weyn sidataa markay timi masaladaa xijaabka bulshadii kale way ku dhiiri gelisay